ay caaisho dartiibana looga soomayaa xujo u ah waalmuraadu bilwaliyi waxa laga wadana alqariibu waa sokeeyaha waaritan dhaxla ha noqdo kaana aw hayra waaritin ama yuusan ku dhaxlayn wixii qaraabo ah ayaa kaa soomaya xadiidku marka laba meelood baa layskaga khilaafsan yahay meesha koobaadi ma soom oo dhanba ruux muslima dhintay soom baa lagu lahaa oo uusan soomin oo qada ah. in laga soomanaata mise ma bannaano qolyo xadiidka cumuumkiisay ku dhageen oo waxay leeyihiin soomka ama soom nadara ha noqdo shardi uu galaya ama soom qadaa ha noqdo ama soom kafaara ha noqdo soom kastoo waajib ah oo qofka muslimka asagoon gudanin u dhintay baa laga soomi karaa bay yidhaahda wadaadaha qaarkoodna waxay leeyiin waxaa shardi ah soomku inuu yahay soom nadar ah ibnu cabaas iyo jamaacana ku tagay iyo bacdul a'imma aathaar iyo adilana way daliishadeenoo soonoo dhan la soomi mahaye soonka nadarkaee shardiga eed adigu is saartay kaa unbaa lagaa soomayaa haddaad dhimato adoon weli gudanin khilaafka dhankaa waa jira dhanka kale xagga weliga kaa soomaya weliga kaa soomaya sida raajixa muslimiintaoo dhan weeye muslimiinto dhan way wax ku qaydaya inuu yahay gacal ku dhaxla ama aan ku dhexlaynin oo daliila ma jiro haday ahalkaadii kaa soomaan waa khayr haday soomi waayaan muslimka og in soon lagu leeyahay oo dhan baa kaa soomi kara lianna muminiintu waa bacduhum wliyaau bacdin weeye haddii weliga qariibka uu markaa hawsha u istaagi waayo walaa shaka in la kale xigo ka qariibka uu kaa mudan yahay ruuxa muslimka ah isaga qaraabadiisa ah inuu xaqiisu u istaago asaga kaa mudan laakiin iyagu hadday ka soomi waayeen innagu waa inaga dhacay lo odhan mahayo waa laga soomayaa min xayu daliil tafsiirka saxaabada ay mareen baad moodaa in uu qiimo badan yahay oo la kala qaado soomka wixii soome marka ruuxa muslimka lagu lahaa ee waajib ahay ee uusan la imanin saana uu ku dhintay waxaa weeye in raashiin la baxshaa xoog badan raashiin baa laga bixinaya hadduu nadar yahayna waa laga soomaya tafsiilkaasa min xayu daliil xoog badan xadiidkuna waa caam makhsuusa aaaarta iyo axaadiidta kale sunanka ku timid ee ku qaydaysa nadarka ayaa lagu qaydaya wa can cawf ibni maalik meesha ibnu maaliga ibnu xaari baa xoog badan xoogo alimaam naw wuxuu eh, ku raacay eh, nisbadaasi ibnu ahiir asna waa khaldamay ibnu aiir sida sawaabka cinda ahli siyari wاtawaariikh wاtaraajum waa cawf ibn اlxaari weeya ibni طufayl اlasdi waa taabici wey waa taabici ayay umuna caaisha ay amartay in la nuujiyo markaa maxaarimteeda ka tirsanaaba marka taabici qiimo badan wey can cawf ibn xaari ibni طufayl اlasdi ana caaisha radi allahu tacaala canha xudiad waxaa loo sheegay ana cabdulaahi bna zubayr cabdulaahi ina zubayr ahaaiyo habarirta ay u ahayd qaala inuu yidhi fii baycin iib aw caطaa'in ama sadaqa ay bixisay hiba ay bixisay actadhu ay dhiibtay caaishatu radi allahu tacala canha inuu ka hadlay oo muxuu yidhi markuu ka hadlaayay wallaahi latantahiyanna caaishatu allaan ku dhaartay caaisha way ka hadha way joojin xoolahay baatulaysay iska ay bixinayso aw la axjuranna calayhi ama waan sharhayaaoo maamulkaan ka joojinaya iyo waxbixinta ayaan ka joojinaya cabdullahi bnu zubayr nin aad u khayr badan ba oo ah hooyadiina jecel muslimiintuna ay jeclaayeen laakiin xogow hooyadii caaisho oona dee nabi maxamed qaadatay aad bay waxu bixin jirtay axad gacan furan bay ahayd oo deeqsiyada oo weliba haddaad lagu tiriya dadka aad wax u baxsha ah aad wax u baxshay ahayd hal maalin ee eraygana waxaa keenay hanti badan oo afartan kun oo dinaar ah ayaa maalin loo keen hooyadan way sadaqaysatay wixoo dhan bay bixisay wayna soo mareen galabkii waxay ku soontay weyday oo waxay ku soomi lahayd way soo amaahatay wax yar kadib yaa isaga cabdillahi nuseer wuxuu u soo dhiibay dhowr riti oo raran oo raashiin iyo badeeco iyo wax walbo dhar iyo dhuunaba ka buuxo lacagna ay la socoto ayadoo ugu talagalay inay danaheeda khaaskaa ku qabsatoy biilato oo dadka ahalka wax ka siiso oo meel dambe iyo axad doo bini aysan dayn ka qaadanin awrtii loo keenay wixii dhar iyo dhuunisa raa iyo dhaqaaloo dhanba casarkii bay bixiso qaybisa hawshaasuu ka cadhooday ereyga marka saasuu ku soo baxay gebi ahaana eh, way gacan furayn qaalad waxay tidhi markii loo sheegay ahuwa qaala haada ma sidaasuu yidhi caaisha waxbixinta iyo xoolahi baatuli bay dayn haddii kale maamulkan ka joojinhayaoo safiihad baan ka dhigaya miyuu yidhi qaalu waxay dhaheen nacam waa yidhi inay usoo sheegaanna ma aha inay ka daayeen bay ahayd wiilkii hooyadii bay isu mariyeen qaalad waxay tidhi huwa lilaahi calaya nadrun ilaahay wuxuu sharad igu leeyahay oo nadar alla kula galay alla ukalima bna ubayrin abada ibna zubayr abadan inaanan la hadlin intaan noolaha ibnu zubayr cabdulahi weligay la hadli maayo marba haddii waxbixintii iyo sadaqadii iyo khayrkii aan wadayba intuu qoonsaday aniga cirdigay ku xadgudba oo sharaftaydi meel kaga dhacay oo iga soo qaadayba haweenayd safiihadon maamul lahaynoo waxay bixin iyo waxay daysan aan kala garanaynin cabdulaahi wuu xadgudbay intaan noolahay la hadli maayay hawshu way dheeraatay marka cabdulahina warkii waa gaadhay hooyadiina waa ku adkaysay cabdulaahi nafti baa qabatay fastashfaca bnu zubayr ilayha irgu dalbaday dadkii ahalkaa ayuu hooye igala hadla ree abubakar sidiiqoo dhan buu soo kaxeeyey ree zubayr buu soo kaxeeyey axad walbo uu lahaa caaisho way uun xurmaynoo qadarinoo way kugu cafiyi hooyadaa ayuu soo kaxaystay xiina wakhtigii taalat alhijratu goyntu ay dheeraatay goyntu ay caaisho goysay cabdulaahi markay dheeraatay ayuu ergooyin badan soo dirsaday faqaala waxay tidhi la maya la heshiin maayo cabdulaahi arrin diimeed baan ku goynhayaa weeye wallaahi laa ashfacu fiihi abadan oo waxay leedahay wuxuuba dhibsadayba sadaqaadkii hibadii iyo waxbixintii iyo alinfaaq fii subili اlkhayr wallaahi allaan ku dhaartee laa ashfacu fiihi abadan asaguna marka wuxuu arkaa in ay hooyo ku goysay wax sheegiddayo wax ka sheegay xoogog maamulkeedii uu yar duray xagga dhaqaalaha wallaahi allaan ku dhaartay laa ashfacu fiihi abadan weligay ergatiisa a mahayo yeeli mahayo walaa ataxanatu mana jebinayo ilaa nadri ay fii nadri kuna dambaabin walaa ataxanatu ee walaa acamu ilaa nadri fii nadr sharadkii aan galayna jebin mahayo dhaartina jebin mahayo hooyadan ka wadaa taxanatka asarkiisu waa ataaum falama aala dalika cala bni zubayr cabdulahi bn zubayr hawshaa markay ku dheeraatay kallama almiswar ibn makhramata wa cabdaraxmaan ibn اlswad ibni cabdiyaguud ayuu markaa la hadlay oo fiirsahada waa inaad taqaano ruuxa meelaha la qaban karo qorayshoo dhan buu ka samra cabdulahi zubayr wuxuu u qaban weyday qolyo wuxuu marka soo kaxaystay oo hadda uu yidhi waxay caasha kaaga ergeynayaan caashay kaaga erin hooyadaa bay kaaga ergeen wayna kaa yeeli ergadooda ayuu raadsaday waa maxay nabi maxamed reeabtigiibuu ka soo wareegay nimankan maswar makhrame iyo iyo wadaadkan ii sheegay cabdiraxmaan ibn aswad waa qoyskii reer bani aamina ay ka dhalatay wey waa nabi maxamed reeabtigii wey halkaas inay caasho marka nabiga xurmayn qadarin oo nabiga dhanka haddii laga soo gala aysan hawshaa diidayninbuu ogyahay halkaasu cabdulahi ka soo wareegaya qoraysh kale socon weyde iyo ansaar kaleo dhan waxba qaban waaye labtirkoodu kaartay isticmaali doono niman caqli badan waaynu arkaynaa wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi miswar iyo cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi anshudukum allah allaa idinku dhaariyey anshudukum allah allaa idinku dhaariyey lamaa adkhaltumaani calaa caaisha inaad caaisha ii gelisaan ayaan alla idinku dhaarin hayaa buuri alla idinku dhaarsheeye maruun hooyadayna caaisho gurigay ku jirto igeliya ana aqaana qaabkan ola heshiine ila markuu asagoo assalaamu calaykum codkiisii bay garan albaabka laga furi maayo celiyay fa innaha laa yaxillu laha oo ma bannaana hooyaday an tandira inay ku nadarto ku shardido qatiicatii goyntayda rixin baan ahay wiilkeedii baan ahay habarar bay ii tahay muslimiinta kale waa marka inay nadar ku garto iyo sharad ku gasho inay igoyso ooma banaano waa qaiicat raxim marka ooma banaano hoy igala hadlo halkaas isagu dhankaasu ka fiirinay ayadna waxay ka egtay inay inuu ku xadgudbay diin ku xadgudbay faaqbala bihi lmiswar miswar baa soo kaxeeyey cbdulahi bn zubayr cabdiraxmaan baa soo kaxeeyey xata istaadanaa calaa caaisha ilaa caaisha idan weydiistan hooyey ma soo gallaa kuma cabdiraxmaan iyo miswar weeye faqaala waxay dhahan assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuh an nadhul way jamciyeen oo u fiirso an nadkhul ma soo wada gallaa jamc rag dhan bay ka dhigeen rag badan wey ila waa saddex rag wey laba erge ah iyo ninkii laga ergeynayey qaala caaisha waxay tihi udkhulu hooyaden marka ma filaysa in labadan wahadlo inbay moodi mayo in cabdulaahi ibnu sucuud kulligaanna ma soo gallaa idaylkaanna maku soo gallaa mise waadna kala reebaysaa marka inay dareensatay ahayd maysan dareensanin waxay uun iska tidhi un waxay u jeedaan labada iday ka wadaan shoog qaala waxay dhi nacam udkhuluu kullukum haabay tiri dhammaantiin soo gala maxaad u kala hadhaysaa walaa taclamu ma oga caaisho ana macahumaa bna zubayr ana macahumaa ibna zubayr ibna zubayr la socdana ma dareensano hooyadeen hooyadeen ma dareensano falamaa dakhaluu markay soo galeen gurigii dakhala bnu zubayr alxijaaba ibnu zubayr hadde waa maxramkeedii khaaska ahaaye de asmaa dhashay asagoo horeba u tilaabay xijaabka weynaa u xidhnaa ee hooyadan iyo ragga u dhaxaynayey ay xidhan jirtayba waa asagoo gudbayba qoortu iskaga duub waa ku hagoogta falamaa dakhaluu dakhala bnu zubayr alxijaaba uu tallaabay factanaqa caaisha radi allahu taala uu qooroqorayso uu isku duubay uu ku ooyey wطafiqa wuxuu gudogalay yunaashiduha inuu dhaaranaya alla ku dhaaranaya ilah baan kugu dhaarshooyey cafi uu leeyahay wayabki xaggana uu ooyayo waطafiqa اlmiswar miswar wuxuu gudogalay iyo cabdiraxaam yunaashidaaniha inay dhaarinayaan ayadoona ilah baan kugu dhaaranaya cafi wadaadka ergada naga aqbal ay leeyihiin ilaa kallamadu inay la hadashay ku dhaaranhayaan minhu ay ka aqbasho cudurdaarka iyo raaligelinta uu wado iyo sabeen xidhka uu la socdo wayaquulaani ay leeyihiin ina اnabiya sal l slam nahaa wuxuu ummadda ka reebay camaa qad calimti waxaad ogaato hooye og tahay min alhijrati in la isgooyo ah muslimiina isgooyaan baa la diiday qaraabana kaba daran wiilkaada cafi ergada ka yeel bay walaa yaxilu limuslimin muslimna uma bannaano an yahjura akhaahu fowqa alaai layaal muslimiin uu muslima uu gooyo ma bannaano saddex habeen wax ka badan hooyo hadda hawshu wa xad dhaaftay wiilkiina waa kana naga yeel falama akaruu calaa caaisha markay caaisha ku badiyeen miswar iyo cabdiraxmaan min atadkirati alla inay xusuusiyaan iyo wataxriiji inay dembiga oga digaan taxriijku inaad ruuxa oga digto dembiga meesha ka imanaya iyo cuquubada ka imanaysa min atariij ay taiim aiad waxay guda gashay hooyadeen tudakiruhumaa inay xusuusinayso ayaguna shardiga ay gashay iyo nadarka ay watabkii xaggana ay ooyeyso wataquulu ay leedahay inii nadartu waa nadaro sharad baan galay wanadruna shadiidun nadarkuna waa culus yahay oo in la jabiyo yani wanadru waa maxay waa in dhaarti la jabiyo oo ruuxii nadarkiisa oofin waayo way adag tahay sharcan ilaahayna ummadda wuxuu ku ammaanay yuufuuna binnadri marka qolyo aan nadarkooda oofinaynin igu daraysaan iga joojiya ergadiinna falam yazaala biha cabdiraxmaan iyo misruma aysan daynin hooyadeen xataa kallamad ilaa ay la hadashay ibna zubayr wa actaqad waxayna xoraysay fii nadriha nadarkay jebisay shardigay jebisay daalika ee kaa ah arbaciina raqabatan afartan qoor bay afartan addoon bay xoraysay baqid ay ka baqaysa inuu dembi oga yimaado markay wadaadihii ku adkeeyeen cabdullahina dhaqaaqi waayey meeshan la ysla baroortay gobanimay ka raacdo marka nadarkiina waa jebisay afartan addoonoo muslimiinna way xoraysay ilaahay dartiisii ilahay dembiga ugu dhaaf dembiga maysagelina haddee inay jebisa qasab bay ahayd waajib bay markaa ku ahayd halkaaba hadday hawshu gaadhay intaana ciqaaba ugu filan cabdullahi bni zubayr waana saxaabi waana weeli hooye u tahay xooguu hadal xanaaq kaga soo baxay buuna ahaa waana ka qoomameeyey tolla baa u ergeeyey nabi raabtigii baa u ergeeyey marka haddee inay aqbashay ahayd intaa laakiin waxaa weeye ruuxu dembiga iyo khaladka uu galay wuxuu danqadaa kolba iimaankiisu intuu dhan yahay hooyadeen waxay ka baqaysaa shardiga ee ufin weyday in aakhira wax kaga soo baxo cadhada ilaahiyo dunuubtana waxaa baabi'iyo qaboojiye sadaqaadka sadaqa lala baxana waxaa ugu xoog badan ugu qiimo badan qof bini aadanoo muslima addoonad xorayso afartan qoorood bay xorayso hooyadan marka deeqsinimadeedii iyo gobanimadkeedii iyo say diinka ilaahay ugu adkayd ayay ku tusaysaa wa kaanat caaisha iyadoo sidaa yeeshay waxay ahayd tadkuru nadaraha sharadkeeday sheegi jirtay bacda daalika intay la heshisay cabdulaahi kadib bay sheegi jirtay iyadoo ka xanuunsanaysa inay jabisay fatabki waa oogi jirta xataa tabilla ilaa ay qoyso dumuucuha ilinteedu khimaaraha indhashareerkeeda indhashareerkay qabto ilaa ilin iyo ay ku qoysay markay xusuusataba nadarkaasi aan jabiya ama aakhare la i ama wax igaga soo baxaa dhibkaasaa iyay sheegan jirtay idan intaasay hooyadan ka baqaysa inaguna macaasida intaan dhex dabaalanno inaan waxba aan samaynaba iska dhigi mayno sankaan taagaynaa rawaahu albukhaari cadamada iyo qiimihii salafku ay lahaayeen ee saxaabadu iyo ummahaat lmuminiin ayay ku tusaysaa wa can cuqbata bni caamir radia allahu tacaala canhuma iyo inay bannaan xilada sharciga ee markaa aan xambaarsanan mafsada diiniya alxila sharciya n mafsado xambaarsan inay bannaantan xadidku waa ku jiraan yaa xeeladaystay miswar iyo cabdiraxmaan ayagoo sirahaya hooyadeen wax dembina aysan gelin ayay taana inay bannaan tahay haddaan mafsado diineed ka dhirtimayn bay culimmadu u daliishadeen xadiidka can cuqbata bni camr radi allahu tacaala canhu ana rasuula sal slam kharaja ilaa qatla uxudin nabigu sanadkii u dambeeyey noloshiisii sanadkii sideed buahaa baa la sheegay bacda fatxi maka baa la sheegaaye haraja wuxuu u baxay ilaa qatla uxudin ilaa shuhadaai uxudin qatla jamcu qatiil waa inaga soo maray raggii culummada ahaa ee saxaabada ee ansaar u badnaayee uxud ku shahiiday buu nabigu xawaashoodii tegey fa sallaa calayhim waa ku tukaday ama fa sallaa calayhim waa u duceeyey waa masale khilaafiya bayna salaf salaadan ma tii dhabtahaydee kalmuwadici sidii isagu markaa nabigu sogootinaya lilaxyaa intii noolayd iyo walamwaati intii dhimatayba marka waa sanadkii tobnaad u dambeeyaad uxud sanadkii saddexaad bay ahayd nabiguna hadda sanadkii tobnaad bilowgiisiibuu yuu geeriyooday idan sideed sana ka soo wareegtay marka ayadaa kalmuwadici sida isagoo sogootinaya lilaxyaai intii noolayd intii nool uula dardaarmay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay anugu waxaa laga yaabaa inaanan sanadka dambe gaadhin waxaa laga yaabaa inaa idinka taga sidaa iyo sidaa yeela dardaaran dheer buu nabigu sanadka noloshiisa u dambeeyey jeediyey dhan uuba taabanaya hadda maxaa dhiman marka in lala dardaarmo oo la sagootiyo dadkii shuhadada ahaa uma alaca cafan uma alaca nabigu wuxuu koray ila lmimbari mimbarkii buu koray ka soo laabtay ree uxud faqaala wuxuu yidhi innii anugu bayna aydiikum idinka hortiin faraun ceelyaan ahay muslimiinay haddaan hadda dhinto idinkuama socda waa suuratu idaaja suuratu nasri baa laygu digay howlo badanna waaba jiraane haddaan dhinto yaan lays xumaynin ceelalya idinka horayso idisii xaadxaadi aakharaan ahay inii baynaya aydiikum idinka horti anugu waxaan ahay faratun ceelalyo ceelya waxaa la yidhahdaa shaaba maxamed dadka ceelka sii hagaajiya xooluhu markay soo aroorahayaan marka waa inaad ka barataa afsoomaaligaolha kula fadhiya wa ana shahiidun calaykum waa idinku mahraatikacahaya wa ana shahiidun calaykum waa idinku makhraatikacahaya walakum waa laga tegay liliktifaa nabigu waa inta xunna waa ku marakacahayaa ee ilaahay rasuulkiisa beenaysay inta wanaagsanna waa u marakacahaya inii shahiidun calaykum walakum baa meesha kugu jirta waa idinku marakacahayaa waana idiin marag furaya waina mawcidakum alxawdu ballankiinnu waa xawdka darka ilaahay isiiyeen ka cabi doontaan ayaa ballan inoo halkayaan laydinka waaya muslimiinay wixii aad ku iman lahaydeen nabigu shaqaystuu leehay camalkii aad xawdka nabiga ku iman lahaydeen la imaada intaad nooshihiin wainii anugu la andur waan eegaya ilayhi xawdkayga darkaygii baan eegaya min maqaami haada halkan maanta aanan taagayn mimbarka aan saaranahay waan arkaabur waa la i tusay wamaa dalika cala allahi idinkoo meelahan fadhiya ayaa adduunka cidhifkiisa ruux fadhiya video col kula hadlaysa ma arkaysaan see tahay way liidatahay maxaa maanta xanaaqsan tahay maanta maada qadaynin miya cantara soo hawl iska faada fudo in nabiga isagoo mimbarka saaran daaqad loo furo aakhara loo tuso ilahay may ku adagta wamaa dalika cala allahi bicasiis waxyaaba waagora dadku qariib la ahaa yaa casrigan maanta idiin sahlan inaad fahantaan markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey quraysh ay imtixaanayeen waagii ka baryey ay dheheen tilmaan bal bayt lmaqdis masjidka tilmaan magaaladii nabigu tilmaamay albaabaheedii masaajidkii markuu dhexda marhayo yo nabi meel baa iga ilen imtixaanay nabigu isma meel baa xooguu mugdi galay markaasaa nabigu wuxuu waan walbahaaray saxaabadu way ka sheekeeyeen wax walbaa i qabtay nabigu wuxuu waaban dhiban gaadhay culayskii aan dareemay isla markiibaa nabiga masaajid intii lasoo qaaday asagoo sidiisa yaa la horkanay iskriin baa loo daaray yaa u daaray nabiga calayh isalaatu wasalaam allah markaasaan tilmaamay buuhi sida anuu la taagan halkaa halkaas dhagax baa bartaa ku jira qurash way yaabeen waxay dheheen ama alwasfu faqad asaab waxay dheheen tilmaantii keenay boqolkiiba boqol laakiin say ku dhici kartaa ilbiriqsi meesha annagu aan bilo usoo socon jirray bilo ka soo socon jirray in ilbiriqs lagu tago caqligooda intaa ma miisaamaada caqligooda waa kari waaya lakiin hadda idinku waa idiin sahlantahay masaafaadka noocaasa in la gooyo waa idiin sahlan tahay waxyaabaha hadda makhluuqaadku sameeya waxyaaba ka dheerayaa jira dhawaqa dhawaqa intuu gaadho dhawaqa iyo iftiinka waxaa dheereeya iftiinka dhawaqa iyo iftiinka kee socod iyaa xawaaro dheereeya iftiinka xawaara dheer xabaddu marka la ridaya bacda waxaad arkaysaa hilaaceeda markaasaad kadib waxaad maqlaysaa dhawaqa hilaac maraad aragtay dhawaquna aragtayna way kugu taalla xabaddu xabaddii baa ka dheeraysay iftiinkii iyo waxay ka dheeraysay iyo dhawaqiba hadda markaas meel fog wax ka dhaco waxaan maqlaynaa marka hore iftiinka ololkaan arkaynaa isla kacay cirka caddeeyey kadib waxaan maqlaynaa jugta iyo dawda maqlaynaa waxyaabaha hadda makhluuqaadka waxay samaynayaan wax walba ka dheeraynaya oo adduunka cidhibkiisa haddii laga tuuro meesha ugu dambaysa ku tagahaya ilbiriqs ku tagahaya awoodii intaa la ekeed markii nabiyulaahi sulaymaan uu isticmaalayay fii carshi balqiis ama nabiga calayhi salaatu wasalaam xawaaruhu ku gooyey min maka ilaa bayt اlmaqdis waa lala yaabi jiray hadda laakiin way sahlanta in la fahmo inkastoo awooddaasi weli aan la gaadhin laakiin in la soo dhoweeyo la fahmo way sahlan tahay wa innii la anduru ilayhi waa eegaya xawdkaygii min maqaamii haadaa goobtan hadda aan taaganahay wa innii lastu akhsha calaykum anugu idinka baqi mahaye muslimiinay an tushriku inaad gaalowdaan idaylkiin wey kulligiin baa loo wadaa kulligiin baa laga wadaa maxaa yee nabigu kale ku sheegay daa'ifo muslimiinta ka mida ah inay gaaloobi doonaan bal qaybuu magacaaboo sheegay inay diinta ka bixi doonaan qabaa'il buu bardhabay weliba ragna wuxuu sheegay inay diinka ku sugnaan doonaan qabaa'ilna wuxuu sheegay inaan weligood diinta ka baxaynin marka waxaa loo jeedaa ishraagi kulliga ahaa ila nabigu wuxuu adduunka yimid dadka wada gaalo ah nafar iyo nafaran aan la sheegayninba mooye idan sida oo kale noqon maysaan wey wainii lastu akhsha calaykum idinka baqi maayo an tushrikuu inaad dhammaantiin gaalowdaan oo diinka ka baxdaan walaakin akhsha calaykum addunya waxaan idinka baqi eed eedaysaan ee idin baabi'in waa adduunyo maxaad nabi allow nooga baqi an tanaafasuuha inaad ku tartantaan isku laysaan inagii soo maray adiyadaad ku tartamaysaan waad ku bakhaylaysaan waad isgoynaysaan waaga dambena waad islaynaysaa cibir baad iska dhigaysa dhiiggiinaad banaysanaysa mar haddii adduunya lagu tartamana aakhare lagu tartamaa alla loogu mar haddii tartan adduunya dadka uu galo iimaankoodaa yaraanaya alla ka cabsigoodaa yaraanaya jacaylka iyo xubbiga qalbigooda ku weynaan halkaa baashu hadday fadhiisatana diin kuma hayso qaala wuxuu yidhi saxaabiga cuqbat bn camir aljuhani fakaanat aakhira nadaratin nadartuha ilaa rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam maalinka nabigu mimbarka taagnaa waa maalinka u dambaysay ishaydu ay qabatay buui subanu caleh salaat wasalaam dad baa oga dambeeye oo dee asagu reekoraad bu ahaa cawaaliduu deganaa waaga dambena miyibu u guuraybaaba la sheegaaba oo miyibuba ka imanayay dhibba ma laha isagu wuxuu idhi nabi maxamedoo ay ishaydu aan ka buuxsado maalinkaasa igu dambaysay muttafaqu calayh idan ha layska ilaaliyo baasha nabigu uu ka digayo ha la yska ilaaliyo xaqeeda ha la mariyo xalaaluha xisaab xaraam wa cadaab walaa tansa nasiibaka min addunya waxsin kama axsan lahu ilayk yacnii shay xalaala in la shaqaysto oo biniaadanka laga maarmo oo ilaahay laga cabsado sharafta iyo cirdaada lagu dhowrsado waa loo baahan yahay laakiin inaad maqsad iyo ujeeddo moodo waa halis way ku baabi'in wfii riwaayati walaakinii akhsha calaykum اddunya laakiin addunyaan idinka baqaya an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaanoo watakhtatilu isku laysaan fatahliku aad baaba'daan kamaa halaka man kaana qablakum siday u baaba'eenoo idhanka ola baxeen dadkii idinka horreeyey qaala cuqba wuxuu hi ibnu caamir aljuhani fakaana aakhira maa ra'aytu rasul lah sal slam cala lmimbar tan dambaa inoo qaydaysa waxayna ahayd maalinkii u dambaysay in nebi maxamedo nabigu mimbarka maalin dambe muusan foolin waa kii xanuunsadayba muddo xanuunsanaa kadibna geeriyo wa fii riwaayatin qaala wuxuu hi nabigu innii faradun lakum anugu waxaan idahay ceeliya waan sii horbaxyaynayaaye meel lama aadin waan indhuumanhayaaye ma dhimanna waa idinla jooga leanna waxaa idinka tegay cilmi dhaxala iyo raad baan idinka tegay wa ana shahiidun calaykum waa idinku marakachayaa xumahiinna waa lay weydiin wanaaggiinna waa lay weydiin wa innii wallaahi la anduru allaaan ku dhaartay waan eegaya hadda ilaa xawdi alaan haddaan arkaa darkii aan muslimiinta ka waraamin lahayn kusoo dhaweyn lahan ku martiqaadi lahaa kaanu soo marray weelashiisu iyo koobabka lagaga cabo ka badan yihiin biyihiisu ay caanaha ka cad iyo barafka wax walba malabka uu ka macaan yahay ninkii cabana weligii oo ka cabana hal galaas ka darsadana dib dambe nool yahay inuusan oomaynin haddii aakharana lama dhinta hadde wa inii cafwan wa wainii ucطitu waxaa la isiiyey anoo halkan taagan mafaatiixa khasaain اlardi dhulka khasnadihiisa furahoodii baa lay dhiibay adduunyadu kayda iyo khasnaday leedahay furayaashoodii baa lay dhiibay xilliga ayadaa adduunyada nabu markaa uu noolaa dadkii ka lahay haystay furaheeda iyo hawshooda reer rum iyo reer faris bay ahayn um, dad kalena maba jirinba wixii kale racyad bay iska ahayn labadaas kaydadkoodii iyo khasnadahoodii iyo wadamadoodi iyo bilaaday lahaayeen iyo qusuurtooda iyo qilaacdooda furayaashoodiina abubakar iyo cumar baa la wareegay labada khaliifa nabiga ku xigtay calayhi salaatu wasalaam wainii uctitu waxaa la ii siiyey mafaatixa khasaain alard ogow hadda nabigu waa sii socdaa uuna dardaarmaya wuxuu idin leeyahay iimaankaa iska qaadina adduunya waad helaysaane diinka ku adkaada aw mafaatiixa alardi ama dhulka furayaashiis baa la isiiyey wa innii wallaahi ma akhaafu calaykum allaan ku dhaartay idinkama baqahaya an tushrikuu bacdii gadaashay inaad ilaahay ayrkii caabudaan qole waxay dhheen xadidka waa la isku imaandhaafay qole waxay yidhaahdeen xadiidku waa calaa cumuumihi nebi maxamed saxaabadiisii khaaskaydee ansaar iyo muhaajiriin iyo raggii uu maalinka nabigu la hadlay uu la dardaarmayey ee lafdhabartay saxaabo ahaa hal ninkama gaalo warun markaasahadalku ayagu dhacahaya reemiigii iyo qolyihii musiibatulfatxi iyo gadaadalka ka soo ruculeeyey iyo wixii ka aafoobay hawl noo taalla ma ah saa darteed ree madiina iyo ree maka maba way taqaanay dagaal dheer bay la soo mareen ninkii laftaada yaqaanaa ludada xabaalaa la yidhi waxaan digdigtoodana way fahmahayeen inuu wadacad sheexay iyo meeshuu ka yimidna waa garanhayeen hal inuu quraysheed qolyo ayagu xulufallo ahaayo waagi dambe kuwa kale ku biira way iska jiraan oo remiyi ah laakiin maka iyo madiine iyo baxrayn nimankii reer magaalo cidna kama gaalo remiyi diinta aan aysan ku biyadhigin ayaa aafoobay oo balaaya lagu akhriya shayaan u harkaagogta haddaad marka saxaabadu u celiso xadiidku waa calaa cumuumihi waa maxfuud waxba laga soo reebi maayo haddaad ummadoo u celisana waxaa loo jeedaa ummaddu kulligeed gaalnimo iyo shirki ku wada dhici mayso ama inay qayb ka mida waa maxfuud can rasuulilaahi can uruqin mutawaatira marka ayaan lagu khaldamin walaakin hase yeeshee akhaafu calaykum waxaa idinka baqahaya an tanaafasuu fiiha inaad adduunya ku tartantaan wlmuraadu bisalaati calaa qatla uxudin waxaa laga wado shuhadada uxud in lagu soo tukaday adducaau lahum weye la salaatu lmacruufa waa tawiil min atawiilaad ka mid ah oo qolyaha qaba ruuxa intii la xabaalay shahiidku laguma tukan karo ama markaa bannaanka ha ama la xabaalee baa saa u nimanka qaba laakiin shuhadadu in lagu tukado way bannaan tahay ee waajib ma ahana waxay leeyihin xadiidku waa salli salaaddii tooskeeda ta'wiil uma baahno leannu shahiidku laa yusallaa calayhi wujuuban laakiin in lagu tukado way bannaantahay leeyihiin axaadiid badan bay u daliishadaan xadiidkan ka yahay iyo kuwo kaleba marka nebigu wuxuu qabaa dadka naadi shaaficin waan ognahay in waxaan qabnaa inaysan in lagu tukada bannaanayn aysan bannaan marka xadiidka saasay u awilayaan shaaficiyadu وعن أبي زيد cمر بن أخطب الأنسار رضي الله تعالى عنه qaala ninkan saxaabigan zayd camr bn akhtab alansaari nin aad u qiimo badan buu ahaa ansaar miyuulo ka dhashay mise xaliif buu ku ahaa oo dhaqan buu ku ahaa mise ilma adeer bay ahaayeenoo maadaama ay dhex baa loo tiiriyey intuba waa la sheegaa sida loo badan yahay nin reer bn oo reer khadraj uu ahaa saxaabi aad u qiimo badan buu ahaa wuxuu yidhi nabiga anuu imid oo madiine uu yimid yaanuu meel kor ka yimid baa nabiga u imid calayh isalaatu wasalaam markaasuu arkay bu inaan aad u fiirinayo nabiga bal wejigiisi iyo qaabkiisi iyo moogtaha hawsha la sheegayo inaad u kuurgasho ood fiiriso way fiican tahay bacdama aslama wuu islaamay towxiidkii u qabsa haddana nabiga oo aad anuu u fiiranhay buu arkay bu markaasuu wuxuu hi kaale soo kac waan soo kacay halkaan gacanta geli bu meeshaan gacanta geliyey waxaan taabtay buuhi khaatamu nubuwa tiin barihii mawrigii islaamkii nabinimadaan taabtay kadib nin qiimo badan buu noqday dhowr iyo labiiyo toban dagaal oo nabigu qaaday buu ka qayb galay wadaad saxaabiga abi zayd nabiguna waa u duceeyey mucjiza mucjizaadii baa ka muuqatay maalin baa nabigaanoo la joogo wuxuu codsaday buu biyo ha biyo ii keenaan weel baan biyo ugu soo shubay weelka markaan biyihii aan wado yaan tin ku arkay buui tinkii baan ka bixi markaasa nabiga siiy nabigaa ifiiriyey nin aad u quruxsanna ahaa ilahay qurux kuma shaqeeyey wadaadkan camr bnu akhtab ah nabigu biyihii cabay buu ii duceeyey buui markaasuu allahuma jamilhu waadim jamaalah ilaahu qurxi buu ninkan xamr ibnu ahtab horaan buu waa quruxsanaay ilaahu qurxi oo wa adim jamaalah quruxdiisa iyo bilicna ka muuqatana allow u daa buui intuu nool yahay boqol iyo ku dhintay maalinkaa nabigu uu sidaa kadib sagaashan iyo saddex sanuu sii noolaa sagaashan nabigu sidaa waa la soddonka buuxinin wey oo bay la tahay sano sinool wiilkiisa baa ka warramay saxaabadii baa ka warramtay hal tinoo ciraa ma yeelan garhweyna waa laha oo madaxa ayaa dhowr xaboo ciro ah oo madaxiisa qurxisa baa ku taallaa oo cirnimadaba ku quruxsanoo dishowd madowgaba ayaga ka quruxsan xagga wejigiisa isan bedelin baa layidhi ruux markuu duqo maxaa lagu yaqaanaa inuu wejigiisu ururo laalaamo xogow coorcoodo kaduuto aad yeelato sariimo fara badan iyo godad badan oo biyuhu qaadaan sidiisa asagoo maalinku nabigu u duceeyaabuu ku dhintay wahada min mucjizaatihi calayhi salaau wasalaam oo min barakaatihi ducooyinkiisa ilahay u barakeeyey saxaabiga way saxaabiga caawa inoo waramaya qaala wuxuu uhi saxaabiga bina rasuul اllah ilaahay baa idan danqashada nabigu u danqaday ee saxarka xataa u diiday buu nabigu ugu duceeyey saxarkiibuu ka daadiyey wuxuu ka bixi waana u adeegay ina qiimo badanna waa ah sallaa bina rasuulula rasuulka ilaahi baana tujiyey alfajra salaas wuxuu nabiguna tujiyey wa sacida almimbara mimbarkiibuu koray nabigu fakhatabana waa noo khudbeeyey muxaadaruu noo jeeday waxaa u taqaanaanba xataa xadarat aduhru ilaa duhurku uu galay bacda alfajar ilaa duhur buu nabigu hadlahay si toos ah oo akhari adduunba ka warramay wax bini aadano awoodo ma laha weliba inaad oo fadhido hadasho dhowr sac waad awoodi kartaa laakiin adoo taagan mimbar ku taagan mikrofoon aan haysanin kalkaaliyaal iyo kaabayaal xagga codka aan haysanin inaad hadasho lix saac saacoo xidhiira toddoba oo xidhiir ah waa awood basharka way ka baxsan tahay intaaba kuma dayna suubuna cale fanazala waa soo degay salaaddii baa la gaaray duhurkii fasalla ummaddii buu tujiyey uma sacida almimbara mimbarkii haddana nabigu koro ku noqday fakhaطabanaa wuu noo khudbayo waana waaniyey diinkii buu nagala hadlay xataa xadarat اlcasru ilaa salaadda casr ay gashay uma nazla waa soo degay suubanuhu salaadda casr buu u soo degay fasalla ummaddii buu tujiyey uma sacida almimbara mar saddexaad fakhaطabanaa wuu noo khudbeeyo diinkiibuu noo sheegay wax walbo adduunku nabiga nagala hadlay iyo aakharo xataa harabat الshamsu ilaa ceedi dhacday waa maalin dhan labiyo toban saac xidhiidha wey faahbarnaa wuxuu nabigu noo sheegay bimaa kaana wixii dhacoo dhan adduunka bilowgiisii bad اlkhalqi baa la yidhahdaa albidaaya wالnihaaya la yidhaahdaa bidaaya waa maxay adduunku qaabku u soo bilowday iyo meeshuu ka yimid iyo meesha loo socdo wa bimaa huwa kaa'inu iyo waxa iman doonee mustaqbal nabiga naga hadlay wax la soo maray taariikh ummadeed bini aadam meeshuu ka soo bilowday adduunka oo dhan buu nabigu meel soo saaray iyo ilaahay afcaashiisii iyo makhluuqaadkii uu rabbi abuuray wax walboo iman doonana uu noo sheegay fa aclamunaa bilaayaati aayaadka nabigu ka sheekeeyey calaamaduhuu sheegay axkaamtuu sheegay maalinkaas iyo tawaarikhuu nabigu ka sheekeeyey ninka noogu aqoon badan waxaa weeye axfadunaa midka noogu xifdi badane nabigu maalinkaa wuxuu sheega qabtay ragga ugu takhasu hawsha xudayfa kamidulyamaan oo hawshaa nabiga aad u weydiin jiray laakiin xadiidkan isagu waa min alcajaa'ib wey min alcajaa'ib xudayfe qisadoo kale uu sheegay abu hurera qisadoo kale sheegay nafsa qadiyadda uu saxaabigu warinay keligii ma warinayo saxaaba badan baa marka laakiin intooda kale waxay dhaheen badhna waan halmaanay waxna waa qabanay yidhaahdeen haddii hadal socday labayo toban saac oo xidhiidh ah, oo midba ka ka kasii qiimo badan yahay moogta hadalku markuu leeyahay baaldhiig markuu leeyahay oo in cantarabaqasha leeyahay oo in iska kaftanoo sakarada leeyahay oo in iska daadida uu leeyahay ayaad qaybta murtida ku dhasha maadaalna iskaga tagtaa hadal laakiin wada murti ah oo wada xul ah uu isbaabi'inaya inbaad ku dhegi in ka qiimo badan baa kaa fakad meel la xoora ma laha hadal wada dahab ah dhibku halkaasu ka yimid saasuu xabigu wuxuu kuu leeyahay faaclamunaa biاlaayaati wاlmucjizaat ee maalinka nabigu uu sheegay iyo axkaamtii culumtii ashradu saaca axfaduna muslim taa marka waxay kutusaysaa nabigu calayh salaatu wasalaam markay xawaa'ijtu yimaadaan wakhtigaad inuu cidhiiri yahay marar badan caadaadkii baad ka baxaysaa dhaqankii ahaa in wax tartiib loo sheego loogu celceliyo wacdiga loo kala fogeeyo isbuucii mar looga dhigo hawsh waxaa wey nabiga cimrigiisibaa gaasir ah wixii la soo maray iyo waxa iman in loo muraajaceeyo mudaakaro wey ogaadaan dardaaran hawshu inay tahay indhaha kala qaadaan baa la rabaa marka wuxuu nabigu ka tegay ma jiraan risaaladiisu waa gutay ilah baan oga kacay idinku marka xilku idinku idiin yaallaa dad baylisaan iyo hadaad xilka gudataanba rawaahu muslim wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala nebi sal ly slam man nadara an yutiica allah ninkii ku shardiya ilaahay inuu adeeco oo khayr la yimaado ilaahay waxaan nadar kula gaatay inaan intaas salaado tukado inaan intaasoo sadaqaa bixiyo intaa inaan soomo inaan jahaado inaan dadka samaha faro wax wanaagaad ku nadartay falyuiicu ilahay adeeco de waa wanaag weeye waman nadara ninkii ku nadara an yacsiya allaha ilaahay inuu caasi ninkii shardi ku galana falaa yacsih horaanba xaaraan bay ahayde ma shardi nadar baad ku sii xoojin lama ogolow rawaahu albukhaari wixii nadar ah ee khayr ah ee wanaag ah horaanna wuu habboonaa inaad samayso haddaad sii dhuujiso ood sharad ku gashana kaba sii fiican inkastoo asal nadarina uu karaahaya maxaa yeele inaad oofin weydo waxyaabaha ruux biniaadamku laga rabaa laba qaybooda wuxuu ilaahay ku saaray oo alwaajib bisharci la yidhaahdo iyo wax adugu a saarayso loo yaqaano alwaajib الshari shayga alwaajib الsharcia ah, ilaahay min luطfi waraxmatihi hadduu kugu adkaado in laga cafiya laga yaaba laakiin shayga adugu aad issaaraysee nadarko kale ah adaa issaar waa inaad oofiso haddaad oofowda kafaarogud baa lagaa rabaa saa darteed bay fuqadu waxay yidhahdaan alwaajibu bishari aw aakadu min alwaajibi bاsharci لأنna ilaahay xuquuqdiisu iyo waajibaadkiisu waa mabniyaةu calى اlmusaamaxa واlmukaarama laakiin wx aduga ay saarta yadaaka aw ka tawafuka nafaka wey adaa lagaa rabaa bannaanka ka mar marka nadarka tabartaada wixii khayraad la imaan karta la imo wixii wanaagaad la imaan karta la imo xumaha iskaga leexo waxba sharad iyo hawlaha geli nadarku hadda qasaan badan buu leeyahay nadarka hadda laga hadlaayo waa nadru taaca laga hadlaaya nadarkii caaligaa laga hadlaaya rawa lbukhaari وعن أم شريك رضي الله تعالى عنها العامرية أن رسول الله صلى اه وسلم أmرha nabgu wuxuu faray بqatل الأwsاaqi in ay la laayo qoratooyinka ama baashii dabataagta ad lahaydeen وqاala wuxuu nabigu yidhi mxaa loo dilhayaa kaana yanfuku calى إbrahim nabilah ibraahim ayuu dabka ku afuufaya lagu gubahayey lagu dulmahayey mutafaq wasamaahu nabiyu fii riwaayati muslim fuwaysiqa baasha inagoo u naqaano reemagaalku waxay dhahaan indhabuur bay dhahaan oo dhadhamis bay yidhaahdaanoo baashan baraska qabta nalalka iyo meelaha iftiinka fuushe ee sumayda arag ee mulaca ah foosha xun ee baraska qaba baasha fuwaysiq wey baasha way baasha reemiyiguna bahal qoratadii nooc ka oo dhib badan bay u yaqaanaan midaani marka waa nooc ka mida oo remagaalka wasaqada weeye midda kale miyiga jirtay sheegaysaane dadka qaniintae imtixaankaana ayaduna waa ku jirtaa ayadaana su-aasha weydinaba allow guriga ku badanee maxaan ku sameeya nabigu laabuui ajri baaba kuu soo xaroodaye ku jihaad amara wuxuu amray biqatli awsaaqi jamci wasaqatin baasha qoratada ama dabataagta ama dharamista in la dilo wa qaala wuxuuni suubanuhu wa kaana yanfiqu calaa ibraahim muttafaqun calayh hooyadan caaisho kay saxaabadu ka sheekeen taabiciintu gurigeeda waran baa u ooli jiray dheer murjin baa u ooli jiray markaasaa lhooyi waxaa la yidhi maxaad dagaalba ma gelaysidii murjinkan muxuu ahaa waxay tidhi guriga ku arkay soo galgala ciidan ku jihaadaya nabigu wuxuuna faray lagu arko in lagu dilo murjinkaani marka waa ciddu lahum ma staactum weeye cadowgaasaa lagula jihaadhaya wayadin sidaasay tii culimmadu waxay leeyihiin baalkan wasaqada ee dabkaasi xayawaan u dhowaadaba waa la waayey afuufkiisuna aad ibraahim waxma yeelayo dabna waxma tarahayo laakiin muxuu muujistay cadaawad muujistay soomaaliya waxay yidhaahdaan nin cara kugu saydhay waxba kuma yeeline calooshiisuu ku tusay nimaad muranteen caruu qaaday wejigu kaaga sayday cara maxay ku yeeshaa waad iska dhabaandhaba laakiin muxuu ku tusay ruuxaas cadaawadiisa iyo caloolxumadiisuu ku tusay baalkan fiiqfiiqiisa isagoo sakaraada intuu dabada taag waxbaan afuufahayaa leh dabki ibraahimna waxba kama tarin nabigana xuma laakiin muxuu tusay welihiisi hiiladiisii buu tusay inuu gaalo u hiilinayo cadaawadiisa buu tusay diintuna waxay ku dhisan tahay alwalaa walbaraa saasuu eedaya waxaa kaloo ku jira in cadaawadda noocaasa ummadda la kala dhaxal siiyo oo laisu akhriyo waa min addiin la yidhaahdo nimanka gaalada ah ee ree hebel ah gaalada kale waa ka daran yihiin taasay hadda koor nagu sameeyeen taasay nagu sameeyeen tanayna yeeleen carruurta in loo akhriyo wey raadka waa inuusan dhumin annaga haddaan somalilan gaalada africa ku nool waxaa noogu daran waa axmaaro xabashi soo ingiriis baa ka ingiriis dhulbaanto u daran yahaan maynaya ayagoo adag gumaaday nimanka caligeriya lugta la baxay almuhim intaa waa kaftan jaamacaan la kaftama soomaali o dhan ka hadlay adu ingiriis ka doontay iyo howla almuhim ingiriis waxaa inooga daran xabashi baa inooga daran ingiriis waxa inoo jebiyey ee ina dulleeyey ingiriisoon arlaaga imanin ingiriis qarniga hadda u dambeeybu inoo yimide iyoba inoo yimide oo shirkad ganacsataa nagu soo galay isaga talyaanigabe oo hindiya laga keenay aafadu ninkiina baaba'shay waa nimankii aan hilibka qaydhiinka aan baray wey hilibka caydhiinka nimankaan barray aminkanba cuna nimankaa wey iska ilaaliya waxaan aad iyo aad uga xanuunsan qolyahan qaraabana ogaadeen iyo hadda waxay ilmada u duugahayaan in ay nimanka tigraaggaa soo laabtaa xaggee loo wada mar baan ka hadli doonaa aniga reerkaa mar inaan kala baxno way fiicanta in badan baan issunayn waxaan oga jeedaa haygu shaygu taariikhiga ah ee ama hiila ku saabsan ama cadaawad ku saabsan waa in la kala dhaxlo nabigu muxuu inoogu sheegay alayh isalaat wasalaam nabig wuxuu inoo sheegay taarikhda inaan dhowin o wuxuu nabigu muujinaya hiiladiisii u hilinhayey nabiyulahi ibraahim wuxuu amray in baashan dabada taagaysa meel la saaro iyadoo weliheedii bay muujisay cadaawadeedii nabi maxamedna wuxuu muujiyey welihiisii iyo jacaylkiisi iyo diintiisii liabihi ibraahim calayhim asalaatu wasalaam idan weluhu wuu abtirsanayaa baruhuna wuu marka waxaan oga jeeda hadda mar idinku baraarujiyey hiillaha qofkaad u hiilinaysaan iska ilaaliya soomaaliye ciddaad ka hiilinaysaan amaad u hiilinaysaan nin jeclaysiga aan macnaha lahayn ee qiimaha daran ee diinla'aanta iska ilaaliya ka fiirsada ruux waad nici kartaa bini waa isqoomaa laakiin qalbigaada ku ekaado afkaada yuusan ka soo bixin xasad baa iska iman kara cuqdad baa iska iman karta ninka ku xumeeyo xoogow koob shaaba ha kuu ishaad ku yargodi laakiin baashu yaan la diimaynin danta guudna lagu baabbi'inin dadnimadiinna ilaashada makhluuqaadkoo dhanba makhluuqaadkoo dhanba markay keligood yihiinay isla joogaan way isbaabi'iyaan way dagaalabaan waa israfaadiyaan cadow khaarija markuu yimaad way madoobaan ma xoolaha dad ka xuntihiin xoolaha biniaadam idinkoo bini aadana oo bashara oo afrikaanka annaga u caqli badana ku hayo oo yuhuudi waxaan nahay afrika ku haya ma dameerahaad ka caqli xuntihi xidooda bannaanka daaqa fiiriya dhurwaaba meel iskugu im wislayn eber buu iska dhigi libax baa soo bixi maxay samaynayaan intay hawshooda dagaalkooda iloobaan bay libax iskugu tagahayaan markay asaga meel saaraan oy dilaan bay kadib ayagu dagaalkoodii bilaabahayaan jinsigu waa sidaa asagoo iscaydhsano haddaad maanta cid kale u timaado jinsigaa kale cadowgu iskugu tegi hadhowba asagu hawadiis bil asagu islayni dameerfurigu waa sidaa caalweyntu waa sidaa logisidu xayawaanoo dhan markuu asagu keligiiya waa isbaabiiya waana dagaalamaa cadow kaleo khaarija markuu soo weerana intuu tiisa iloobo yuu cadowgan iska caabiya oo la dagaalamaa kadib markii cadowga meesha ka baxo asagu isku soo noqdaa intaa binaad ee soomaali way garan weyday waxay leeyihiin cadowga khaarijiga hebel baa nooga daranba gaalada hebel baa nooga daran kii jaamac adeerkii uu yidhi sayidka ingiriiska ii dhaama hadda duq magaciis sheegi maaye waxa waa dhaqan soomaaliyeed sidiisuba cadaawadooda shakhsiga khaaskaa soomaalida ma ilowdo inuu ka awargosto adigu ku baabi'iyo yuu danaha guud oo dhan u baabinaya marka dameer faruga ina caqli dhaame iyo iyo dhurwaaga gartay cadowga khaarijiga inuu iskugu tago tiisa khaaskana u kaadiyo hadhowna isku soo noqdo inta hadday soomaali garan lahayd waba u hagaagi lahaa iska ilaaliya baasha iyada wa can hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul sal ly slam man qatala wasakatan ninkii dila intaana ka tegin somaydaan hadda reer galbeed maxaa isku haystay iyo ruushka hal dowladoo reer yurub oo takale heshiislaa ah ma jirto maraykanoo dhanna col bay u arkaan inuu ku danaysa naatoo dhan baa waxay ku duulaysaa ruushka iskugu tegahayaan markuu ruushku baaba'ana ilaahay inuu ruushku guuleeyaan anuu codsanhaya oo maraykan iyo reer yurub ay jabaan jab aan annaga muslimiinta ka faa'iidaysanno leannu maraykan intuu keligii adduunka u taliyey waan rogmannay waagu ruushku awoodda lahaa waxaan u dhaqnaa dib taarikh u akhriya adduunku hadduu hal gaal ku soo haro ilaa hadda annagu tawar ma hayne inuu ilaahayba noo gargaari wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard ayba imanba mooyeene si walba intay muslimiintu isku dayeen bay waxba dhaqaajin laayihiin tii alloon baan sugaynaa hadda gaalada hardamaysa inuu maraykan iyo reer yurub ba annaga noodan haddaan muslimiinna jab aan ka faa'iidaysan karo hadduu waxaanoo diyaarsan yahay wey qolii ogaadeen hadda kor waxaan ku uhi etoobiya akhirtii kaa dhaqaaqda weeye hubka ha dhigina laba ururoo dagaalamaya waxaan ku hubka ha mar unbay isku dhici toddobaatankaa qowmiyood gaalaa isku haysee berri bay isu cuni way kaa dhaqaaqi doonaani ilma adeerayaalow dabka aad wadaan ha iga diideen hadda idinkoo nairobi taagan bay kaa dhaqaaqday yaa ka faa'iidaystay adisabaa la iskugu yimid yaa ka faa'iidaystay suma garanaysa ki iyo ntgii bay kaa dhaqaday yaa ka faa'idaysta haddaaban waxba kuu diyaarsanayn furso kastoo ku soo marta ka faa'idaysan maysid laakiin marka wuxuu kuu diyaarsan yahay furas qaali ah ku soo marood ka faa'idaysa kuwan islaamka hadda sheeganaya hadday wax fahmi lahaayeen fursaday ka faa'idaysan lahaayeen buutin ba intay taageeraan oo waxyaalo geeyaan bay marayka dumin maroodigay dumin lahaayeen reer yurub bay kala diri lahaayeen dhaqaalahoodii waa la isticmaalaya waashadaalkooda wa la isticmaalayo kadib waxaan dhihi lahaa hawsha dib akhriya taariikhda markuu ruushna awood lahaa naatiya waarsi is xishanayeen waxbaa inoo dhaqanaa waana laga xishoonayey kuwan islaamka sheeganaya nabad bay ahaayeen dhib ma jirin aad u sii weynoo xeerantina loo qortan lagu baabi'iyo wuxuun baan annaga eber ahayn waxba noo asaasnay mooye laakiin hadda waxa dhacay iyo meesha la marahayo lama gaarin waaga ayada marka ilaahay hubulkaasi adduunka maanta haysta allah jabiyo jab ay muslimiintu ka faa'idaysanayaan man qatala wasaqatan qorrata dila ama baasha indhabuurta ah fii awali darbatin gacanqaadka u horeeya falahu kada wa kada xasana intaasoo xasan boqol xasanu leeyahay baa laga wadaa xadiid kala caddayn doona dhacda u horraysaba haddaad ku disho boqol xasana ilahay kuu qoraya toddoba dembina waa laga hoobanaya riwaayo kala tilmaantay waman qatalaha fi darbati اhaaniyati gacanqaadka labaad ninka ku dilana falahu kada wakada xasana duuna اlأulى intaasoo ajir buu leeyahay oo tii hore ka sokaysa tii hore boqolkii hore wain qatalaha fi darbati الثaaliثa gacantaas labaad saddexaad hadduu ku dilana falahu kada wakada xasana idan nabigu muxuu ur alayh الsalaaة wasalam waa cadow cadowga marka la dilayo gobanimaa loo dilaaye lama silciyo silcimaryaad lama ogolo nabi maxamed baa dilaa yidhi intaad soo qabato kow isha ka rid lugta ka goo dhaxda haddana ku dhufo madaxa bashaaq lama ogolo gobanimaada rabaa dhac hal mara ku dil dhacda u horraysa inay ku dhimata ajir badan nabi muxuu in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay markaad wax dilaysaan fa axsinuu alqitla haddaad wax gowracaysaan fa axsinuu adibxa tawrida ha la idan wuxuu nabigu u leeyahay markuu u u ajrin waa muxuu rabaa in si gobannimo loo dilo tii fiican u fiirsato aad la tuurto inaad baasha dooxato ood kabadha goysa lama rabo waxaas uu ahaa howlaan gobannimo ahayn wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku yimid man qatala wasaqan fii awali darbatin gacanqaadka u horreeya ninkii ku dila wasaqadaasi kutibad lahu waxaa loo qorayaa miatu xasana boqol ajir loo qoraya wfi aaniyai duuna dalik gacanta labaad ninka ku dina boqol wax kir baa loo qoraya wfi aaliai duuna dalika rawahu muslim qaal ahluqatu alwasaqu waxaa weye alcidaamu min saama abrasa ka waaweyn baashan dhamisada ad dhahdaan ama dabataagta ad dhahdaan keeda waaweyn baa la yidhaahdaa wadaadahana anagu reerka waxnagu fasiri jireen baalkii annagu aan dhihi jiray jini naagti soo garan maysaa cashgardaxbana waa la yidhaahdaa baashaas waa adduun noogu fasiri jireen cashgardaxso lama yaqaan maya ah xaggaad ka timad adugu gebyaha iyo laagaha ku ordo oo dhib badan oo maansalugale yar wey maansalugale yar oo dabada soo taaganoo ninkeeda markuu kalabka ee weyn wuxuu leeyahay rinji aad moodo buluug bacdaasoo kuligu meelahan ku leeyahay waxu eg wuuna ka wen yahay madaxuna saa yidhaahdaa ya magaciisa garan cayse <laughs> gardaxi maadhihi jiraad magac buu laha sheekh axmed muxuu ahaa maa lama sheegahaye kaase waan ogahay lama sheegi kare inaad wax kala soo wadan moodahay وعن هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل من بني إسرائيل min bani israiil baashaa baal khayr daran oo sun ah oo dhib badan wey xataa markaan carruurta markaan dillo way iska kici jirtay maba karaysid saas darteed baan jini naagta u bixinay midda midda dhadiga ah qaala rajulu min bani israiil riwaaya xadiidka caddaysa nin reer bani israiil uu ahaayo nin qiimo badana wuxuu yidhi laa tasadaqanna bisadaqatin waleeca wa sadaqaan la baxaaya fakharaja bisadaqati sadaqaysii buu la baxay fawadacaa fii yadi saariqin sadaqou habeenimo xilli dambe ilaahay darti oo la baxay asagoo riye iyo sumca iska ilaalinaya ooy dadku seexdeen kadibna tug wareegahayo ila tugi xilli dambe unbuu socdaaye buu gacanta u geliyey fa asbaxuu dadkii baa waabarisay yataxadaun ayagoo ku sheekaysanay tusudiqa calaa saarin xalay ma maqashahaa nin hebelee tuugga ahaa umbaa xoogaa gacanta u geliyey ninkii hawshaba maqlay wuu ka xanuunsaday faqaala wuxuuhi allahuma laka alxamd allow aday mahad kuu ahaata aqbashay iyo dad allow adaa ku mahadsan waafajintaadaa isgale haddaan meel cidlaa dhigayna adow allow maqaadiir iyo amarkaaday ku socotay laakiin saa ku hadhi maaye laa tasadaqanna bisadaqatin ukhra wey mar labaad baan allow wax la baxahaya fakharaja bisadaqatii habeennimo haddana xilli dambe la baxay sadaqadiisa فوضعها wuxuu sadaqadii saaray oo ku baxsho oo dhigay fii yadi zaaniyatin dhilaysato gacanteed buu geliyey oo haweenay xun buu markaa haddana gacantii u geliyey wuu la meelaha wareegayso miskiinnimo ka dareem buu siiyey mid aafaysan fa asbaxuu haddana way waa barsantay yataxadatuuna tasudiqa alleyla calaa zaani ma maqashee habeen horaad yaaba xalay zaaniyad baaba xoole laga dharji faqaala wuxuu hi allahuma laka alxamdu calaa zaniya sheegidda la sheegi ku garanaysaa laakiin xoolo badan buu ninku bixinaya boqol shilin konton yaa sheegahaya lama sheegahaya olahaas toban kun baan la sheegaynin laakiin xalay mid tugo iska weli haddaad u dhiibto ree isliim waabika ku sheekaysanaya ninka xoolo culus oo lagu sheekaystooo fadhiyada iyo majaajista lagaga sheekeeyu dhiibahaya laa tasadaqanna bisadaqatin buu haddana yidhi faqaala wuxuu hi allahuma laka alxamdu calaa zaani ilaahu atasadu calaa zaani adaa ku mahadsan maxaa yeele musiibo weeye masaa'ibku markay yimaadaanna ilahay inaad ku mahadayso waa min addiin wax ka weyn buu ilahay ku garamariyey maqaadir rabbi bay ku dhacday aduu dadaal baad lahayd khayrdoon baad ahayd waafajinta allah iskale allahuma laka alxamdu calaa kulli xaal haddana wuxuu ihi laa tasadaqanna bisadaqatin fakharaja bisadaqati fawadacaha fii yadi haniy tanaa u ronba lanna asadaqa cala alhaniy way bannaantahay biijmac muslimiin laakiin azakaat ba xaaraana farqun bayna azakaati wasadaqa haniga zaka lama siin karo laakiin ninka hanigaa sadaqa waa la siin karaa wayna ku bixi sadaqadu hadduu isagu kaa qaato laakiin zakaan ku laakiin waa laga fad badan yahay tanaa tii hore dhaanta ila kuwa inay macsiya u kaalmaystaan baa laga baqahaya faasbaxuu haddana dadki waa barisan yataxadun ayagoo ku sheekaysan tusaddiqa calaa qaniin baa lagu minqaxo lagu sheekaysto lagu haasaawo faqaala wuxuuhi allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniy ilaahow saddexdaadaa ku mahadsan buur waan dadaalay meelaan munaasab ahayn say dadku arkaan baan dhigay haddana meel aan munaasabayn baan dhigay haddana meel aan munaasabayn ilahu intuba adaa ku mahadsan buui waasa dadaala anugu waa isdhiiba addoonkaas fa uutiya manaan baa loogu yimid fa uutiya addoonkii baa loo yimid reer banu israiil wax sadaqaysanaya riwaayadii waxaa caddaysay axmed iyo abu nacaym fi lmustakhraj calaa saxiix muslim fa uriya fi lmanaami riya waxaa lagu tusoo lagu yidhi ana sadaqata qad qubilat sadaqadii waa lagaa aqbalee nasaal la yidhi fa utiya waa loo yimid loogu yimid faqiila waxaa lagu yidhi amaa sadaqatu sadaqadaas soo maaha calaa saariqin aad siisay ku sadaqaysatay falacalahu waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu ku dhowrsado biha riwaaya cadday ku dartay biha an yastacifa biha inuu kaga dhowrsado can sariqa tugnimadiisa tuugnimada ku daayaaba laga yaabaa tuug saqajaana tugay baahi wadaa jireen moogta tuugi xale aad intaasu xoolaa siisay laga yaabaa dib dambo inuu iswaansadaba adoo iska jooga soo ilah waxaan kuma sinaha soo ninkii hebela ah, ilahay kuma soo dhiw warniyogu iska daa guryaha duulalin iyo jeebkaa dilaacanaysa meel fadhiiso inuu dhaho oo isgarto oo isgarwaaqsado ilahay ka cabsadaa laga yaaba hawlbahaarin baa la yidhi xigmaa ilahay ka wa ama azaaniya sadaqadii aad tii dhilaysanaysa aad siisayna falacalaha ayada qudhigeed waxay mudan tahay an tastacifa inay kaga dhowrso can zinaha zinaeda iska daysaba oy tida maxaaban u zinaysanoon isu xurmadiloon xubinkayga taranka oola wareegi xoolaabaan heleen baan iska maxay raadinaysa marka horeba adduunya raadday adduunyo badan heshay inayba ka fadhiisato oysan mar dambe zinaysnin baa laga yaabaay hasxumaynin baa le wadaadki wa ama alkhaniyu soo maaha kii hantida badnaa tanaadka ee sadaqada siisay falacalahu an yactaba inuu waana bakayl jaquugu ahay inuu kugu daydaaba laga yaaba ma ninkii hebele habeenkii lacagta la wareegahaya ee waa dhoweyd saariq tuugsiiye oo habeen dhoweyd zaaniyad siisi oo haddana caawa bacda gacanta kuu geliy mead ka wuxuu doonay meedaan doonayn maxaa kugu dhacay inuuba kugu daydo sunno wanaagsan bartaaba laga yaabay maxaad la walbahaartaysa oo fa yunfiqa bixiyo mima actaahu allah waa laga yaabaa rawahu albukhaari bilafdi wa muslim bimacnaah lafdiga bukhaari baa wariya muslim macnihiisuu ku wariya riwaayada muslim waxaa ah faqiila lahu addoonkii waxaa lagu yidhi saddex goor wax sadaqaystay sadaqatuka qad tuqubilat sadaqadaadi waa la aqbalo ilaahay baa kaa aqbalay wa canhu radi allahu idan ku jira ruuxa muslimka niyo wanaagsan hadduu camal kula yimaado ma'aalka dambeba ha khaldamee inuusan waxla'aan noqonaynin idan niyat lmumini khayrun min camalihi xadiidka daciifka macnihiisi baa meesha ku jira ilaahay dartii baad u qaaday wanaagsan dhig baad tidhi waad surmaseegtaysay mujtahid khaldami baata markaasoo kale alkha fi ljusiyaat adoo asalka kuu saxan yahay oo qasadka kuu saxan yahay jusiyaadka khaladka gala waa laiskugu cuurdaaraa ilaahayna waa kugu cafinaya waa ta addoonkan qabsatoo kale midda kale ayaga agtooda waxaa laga yaabaa inay mamnuuc ka ahay diintooda laakiin annaga diinta yadu sadaq way ku baxdaa hadday faqiiro ku baxdaa waaba dadka ugu mudanba ummadda si looga fadhiisiiyo laakiin ikhtilaafu sharaac baa meesha ku jira oo sida muuqanaysa inan diinkooda aysan ku bannaanayn ayaa ka muuqanaysa qaala anhu can abi hurata radi allahu tacala kunna maca rasuulillahi fii dacwatin nabi maxamed baan la soconnay fii dacwatin sooryo weliimo casuumaad looga yeedhay dacwadu waa casumaadda marka raashin lagugu yeedho ayaa la yidhahdaa dacwada ducwana wadaaddaa sheegay dicwana waa la sheega oo loos dabo fa rufica ilayhi diraacu garab baa nabiga loo dhiibay diraac dhudhun baa loo dhiibay ama garab waxaa tirahdaba katif baa garabka le laakiin nabiga dhudhumaha togoogta ayaa loo dhiibay wa kaanat tucjibu nabigu waa u bogi jiray togoogtaasi ama garabka nabigu waa u bogi jiray fanahaasa minha uu ka goostay nahsatan goosasho nahsigu waa hilibka inaad foolasha aad ku qaadaa la yidhahdaa ilkaha fiidooda foolasha kore kuwa sare inaad dad ku qabato ku goosataa la yidhahdaa nabiguna ma jeclayn hilib marka la cunahayo in intii faraha lagu gooyo lagu qaato wuxuu jeclaa lafta intaad qabato inaad goosato uuna ka macaan yahay salafkuna waxay dhaheen hilibkoo faraha lagu cuno ama qaado lagu cuno waa dhaqankii acaajimta iyo yuhuudiya dhanka carbeed waa maxay wanaagsan laftu intaad qabato inaad kala baxdaan sidiisuba shayga afka loola tago wuu ka macaan yahay shayga kale saa wuu ka duwan yahay hadda marka intii colob lagu keena intaad qaaddo halkaa intaad ku shubto ama halkan aad saad tidhaahdo iyo markaad qaadada si toosa afka ogu dirto way kala macaan yihiin warkaa miyaad fahamtee marka nabiga dhaqankaas walaa salafka qaarkoodna waa bidca yidhaha in lala aado gacmaha iyo qaadooyinka laakiin bidca min baab alcaadaad mar haddaan an khasiiso ahayn fanahasa waa goosta minha min adiraaci nahsatan goosashu ilkihiisa ku goosta nabigu barakaysna wa wuxuuna yidhi markii intaa u goostay ana sayid unnaas muxuu nabigu u jeclaa eh, eh, eh, togoogta ama dhudhunka u jeclaa ama garabka culum waxa qaarkood waxay waa xubin waaba hilibka hilibka jiirka meesha ugu macaan khariisada iyo abaacda basharkuna shayga macaan waa jecel yihiin inaad basharka dhaqankooda iyo abaacdooda waafaqdana wixaan xumaan ahayn waa min alkamaal ee xumaan iyo ceeb ma aha wuu durba uu hor bislaadaa dabkuu u nugul yahay hilibka kale waxaa laga yaaba meeluu isagoo caydhiina inay isagu tagoogto ama dhudhunku uu bislaado ama garabka uu bislaado caaishana waxay odhan jirtay nabigu wuxuu u jeclaa hilib ma heli jirin hadduu helana wax yar buu ka qaadan jiray uusan ku daahayn waxa marka aan mashquulina xaggana wax tarayana garabkaa ugu fiicnaa ama dhudhunkaas loo bislaan jiray innagu waxaan inaan baalka intaan dhiganno aan saacad dul fadhino lagu sheekeeyo xisaabtaa nabigu shuqulkuma lahay wa qaala wuxuuna yidhi suubanu alai slat slaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama aakhare haddii la gaadho dadka ugaaskoodii baana nabigu haddaba waa yahay laakiin wuxuu jeedaa xilligay muuqan doonto ugaasnimadkaygu waa aakharo hadday len waxbaaba aad waxmoodaysaane hal tadruuna ma ogtiin mima daaka ugaasnimadeedu aakhara waxay siday ku muuqan doonto ama siday ku timid iyo sidaan sayidu naasi ku noqday yowma alqiyaama nabigu wuxuu uhi yajmacu allahu alwaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo intii dambaa rabbi wuxuu ku kulminayaa fii saciidin waaxidin hal bannaan hal garoon garoon baa laiskugu keenaya fayubsiruhum الnaadiru ninka eegaa eegaya kulligood ood arkaya fayubsiruhum waxaa arkahaya annaadir ruux hadduu fiiriyo bini aadan oo dhan iyo bashar oo dhan garoonkay taageen ishood ishiis baa qabanaysa siday dhulku u siman yahay nafarna usan ooga maqnayn wayusmicuhum اdaaci ninka u yeedhaa maqashiinaya hadduu ruux intuu geeskaa istaago la hadlo dadka bannaanka iyo banka taagan way maqlahayaan kulligood watadnu minhum shamsu qoraxda loo soo dhowayn riwaayadii miqdaad tadnu min alkhalqi shamsu xataa takuuna minhum ka miqdaari miilin qoraxda uunka loo soo dhoway dhakadooda laakiin ilaa ay u soo gaadho wax miil miil waa baalkan yarkee irbad waxa aan dhannayn baa loo keenaya ama hal kilomitr baa loo keenaya hal kilomitr iyo badh waa maylkii masaafada haddaan dhano miilkii ahaa nabigu maadaama hadda wax yaraynayo kaa ma ahee waa bahalka dhuna ku inakuushaan qorigan yarkaisaa dhahanan yarka ah een shanta tobanka sentimitir aan ka badnayn oo kale lagu keenaya qolyaha hadda cilmi alfalag iyo sayniska ka hadla maxay leeyihiin qoraxdu ruudkay ku socoto khadkay ku socoto hadday hadday hal cidde wax dhan ay hoos ka soo marto adduunkuu gubanayaa bay yidhahdeen adduunkaa gubanayaba kulayl baan adduunka loo joogaynin waa la wada siraadaya dhirtuna waa qarxaysa halkeeda iyadoo joogto markay aad u kullaatay si fiican maalmaha loo shido waad aragteen yurub oo kale dab baa ka qaca hawdad iyo kaymaa gubanaya u dareemo galabay noqonaya ruudka ay ku socotay ku wareegaysa qoraxdu hadday ka soo soko dhacda wax yar waxay isku waafaqsan kulligood adduunka inuu gubanayo baasha noocaa ahayd yaa dhankaa laisu keenaya maalinka qiyaama qiyaama hawl saaran ma ah fayabluqu الnaasu dadku waxay gaadhayaan min alhammi tiraanyada iyo walkarbi kurbada maa laa yutiiquuna waxaysan awoodi karin walaa yaxtaamiluuna aysu dulqaadan karin waxaa qabanaya kurbo iyo walbahaar iyo rafaad iyo hami iyo hami waxaan bashar awoodi karin fayaquulu الnaasu fayaquulu naasu dadku waxay leeyihiin odhanayaan waxay bannaankaa riwaayaadka xadiidta baabka ku timid waxay bannaankaa la taagnaanaya intaan la hadlin la tashanin in la odhan waan ilaahay erge weydiisanoo suganna la dhaho saddex oo sano saddex oo riwaayadka qaar shan oo sano yaa bannaankaa la taagnaanaya qoraxduna halkaa ay taagan ilaahayna uusan axadna la hadlaynin la iskala xukumi mahayo saan loo warigi mir wax dhaqaaqi ma jiro wax hadala ma jiro malaa'igtu waa waardiyo toddobaatan kun oo layn baa lagu wareejinaya makhluuqaadka insiyo jin toddobaatan layn iswer malaigtuna ka qaban haddana mid labaad haddana mid saddexaad toddobaatan kun oo iswer oo giraangiroodu malaig baa kugu wareegsan oo ciidanka rabbigay ah meel loo baxa ma laha halkaasu xerada waxra ku jira dhakadana laga saaray baad noqonaysaan dab laga saaray saddex sano markay leeato ama shan boqoloo sano ay go'do iyo dacwadu bilaabanaysa fayaquulu naasu wuxuu odhanay alaa tarawna antum fiihi ma waydan u waxa idin haysta ilaa maa balaqakum waxa idin gaareen dhiba arag alaa tanduruuna miyaydan fiirinin oo ka fikiraynin man yashfacu lakum ilaa rabbikum intaa wuxuu ilahay idinka ergeeya maxaad raadinayaan rabbi nagala hadal hadna xisaabiyo aan kala baxno nin walba meesha loo xukumay ha aado sidaan ku baaba'nay cadaab nooma yeero fayaquulu bacdu الnaasi libacdin dadka barhkii qaybta kale waxay ku odhanayaan abuukum aadam aabbihiin aadam aada haydii ergeeye isagaa abulbashar ah eh. fayaatuuna way u tegayaan fayaquuluuna yaa aadam anta abulbashar aadamow basharka aabbihii baa tahay anta min albashar ayضan jinsigii baa laga hadlaya khalaqaka allaahu biyadihi waxyaabaha keenaya ee ku baalaya een kugu doorannay ee inaan aad noo ergeysaan u dooranay baanu kuu sheegaynaa hee khalaqaka allaahu biyadihi ilaahay baa kugu abuuray gacantiisa abulbasharna waa tahay labo saddex soo ma aha wa nafaka fiika min ruuxihi naftiibun alla ku geliyo asagaa ku geliyo afuufay وamara اlmalaaئkaةa fasajaduu laka ti afraad markii lagu abuuray ee dhammaystirantayna eed naftu ku gasheed intaad hindhisotarabeed ku xamdidayna waxaa weeye malaa'igtii baa la u sujuuda waa in kuu sujuudeen wa askanaka aljanna janna ku dejiyo hoy kaaga dhigay alaa tashfacu lana ilaa rabbik rabbigaa maadan erge noo weydiin karin wey ilaahay nooga ergee alaa ilaa maa naxnu fiihi waxaanu ku dhex sugannahay dhibaato ah iyo shadaa'id iyo masaa'iba ah, wamaa balaqnaa iyo wixina gaadhoo dhib ah wamaa balaqnaa baa bacduna soqorayaan balaqnaa baana ku wanaagsan fa wuxuu yidhi inna rabbii qadiba alyowma qadaban rabbigay wuxuu cadhooday cadho maanta lam yaqdab qablahu mila weligii uusan cadhoon ilaahay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin war la'aan baa ida walaa yaqdabu bacdahu milah maanta kadibna siduu u cadhaysan ilaha u cadhan maaya buuri waa maalinka ugu dambaysay uguna horaysay wax dhaqaaqi kara ma jiro maanaad igu khamaaraysaa maxaad marka kuu diidi cadhada ilahay inay kugu dhacdo uga cabsanaysaa wainahu nahaanii can ishajarati facasaytu ilaahayna markaan jannada deganaa yuu geed yidhaah u dhowaanin amarka rabbi baan caasiyo geedkii baan cunay nafsii nafsii nafsi ilaah naftayd allow badbaada weeye naftaydun baan u ergaynaya naftaydaan la cararhayaa ciddaan u kara ma jiro idhabuu ilaa hayri ambiyada kale aada hayrkay aada idhabuu ilaa nuuxin wiilkayga nuux u taga fayaatuuna nuuxan calayhi salaatu wasalaam fayaquul yaa nuux nuuxow anta walu rusuli ila alardi rasuulkii u horreeyey dhulka loo soo diray baa tahay rasuulna waa nabiga loo diro qoom gaalaah oo khilaafsan diinkiisa haddii loo diro qoom muslimiina inuu diinta u cusboonaysiiyo ama uu ku kala xukumo sidii nabilaahi aadam oo kale ama shiid sidii la sheegay ama idriis la sheegay calaa khilaafin fiiha asagu markaa waxau noqonayaa nabi rasuul lo odhan maayo haba la diro laakiin ilaa qowmin mu'miniin muwaafiqiina lahu inuu shareecadu u cusboonaysiiyo sharci ku kala xukumo waa rasuul xagga diridda laakiin nabi in la yidhahdaa yaa macruufa cinda ahli sunna waljamaca amaa rasuulku waa qowmka gaalada ee khilaafsan diinka asaga ah rasuulka loo diro ayaa la yidhaahdaa rasuul sida nuux oo kale idan gaalo nabi loo soo diro qoomkii nabi nuux baa ugu horreeyey ama aadam iyo wiilashiisiiyo ubadkiisii intaa u dhexeeyey qarniga halkii kunkii sano muslimiin baa la ahaa ambiyadii markaa la soo diray diinku mid uu ku xukumayeen gaala ma jirin anta awl اrusul ilى اlardi baa tahay rasuulkii u horreeyey dhulka loo soo diray baa waqad samaaka allahu cabdan shakuura addoon mahadnaq badanna ilaahay baa kugu magacaabay inahu kaana cabdan shakuuran kuu idan mar haddaad sidaa tahay ilahay agtiisa waad ku fiican tahay ilaah nooga erge alaa taraa ilaa maa naxnu fiih waxaanu ku jirray u jeedin alaa taraa ilaa maa balaqna waxaan gaadhnay ama balaqana wixiina gaadhay dhiba ama dhibaato ama meeshaan marayno heerkan rafaad ka gaadhnay miyaadan u jeedin alaa tashfacu lana ilaa rabbika maad nooga ergeysa rabbiga fayaquulu ina rabbii qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah walaa iyo walan isku macna hadda loo isticmaalay rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadhowsan weligii cadhoonin dib dambana uusan cadhoon doonin boqorkii alle halkaa hadda cadhadiisu marayso axad u dhowaan kara ma jire aniga hay baabi'inin u leeyay nabiyla nuux iga leexa nabi nuux adugu maxaad kaga cabsatay cadho rab kugu dhacso rasuul nabi matid maxaa jira waa kana hadda wainahu qad kaan lii dacwatun baryaa la qad kaan lii dacwatun habaar baa ama ducaa iga dhacday dacawtu biha calaa qowmi tolkay aan ku habaaray intaasuu ka baqahayo waana loo sheegayba maxaa leey wax damboo ku rumaynhaya ma jiro lan yuumina min qowmika ilaa man qad aaman innahu lan yuumina ilaa man qad aaman markuu ka samrayo intaasuna si walba oogu sheegay oo si walba oogu kor iyo hoos dacwatu qowmiyi leyla wanahaaran wax uu la hadhi jirin buu habaaray rabbi laa tadir caalam min alkaafiriina dayaanan iyo rabbi surni ma kaabuun labadaaba waa la sheega inuu ducadaa hore u jeediy in ducadii suuratnuux u jeeda labadu waa la sheegay dhib mala wainahu qad kaana lii waxay ahayd dacwatun habaar iyo baryaa jirtay oo dacowtu aan ku habaaray biha ayada calaa qowmi tolkay tii baan ka baqay rabbi inuu cadhoodo yidhaahdo sida aniga maanta naxariis eedga ii weydiin kartaa adoo makhluuq lagu diray habaare oo baabi'iyey marka aniga hay galaafanina nafsi nafsi ilaahayow aniga naftaydii badbaadi wey nafsi nafsi allahuma salim nafsi nafsi idhabuu ilaa hayri ayrkii u taga axad kale u taga idhabuu ilaa ibraahim ibraahim aadoo khaliil raxmaana fayaatuuna ibraahiima fayaquuluun waxay odhana yaa ibraahim anta nabiyullah nabiga ilaahay baa wa khaliiluhu ilaahay wudaygiisii waxaa tahy kuu jeclaa min ahli ad uunka uu ka jecla dadka jooga ishfac lana ilaa rabbik rabbiga erge noo weydii nooga ergee alaa tara ilaa maa naxnu fiih fayaquulu lahum wuxuu ibraahim ka odhanaya dadkii bini aadamka ayay ah meesha ku rafaadsanaa ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wa inii kuntu kadabtu alaaa eh, kadibaatin anuguna waxaan u cabsana waxaa ka ah, saddex goor baan been sheegay been toosana ma ahee waa sarbeeb waa sarbeeb ruuxu u qaadan karo inay tahay sidaas nabiguna uu si kale ka waday saddexdaasaan ka yaabaya inaan eedo kow boqorkii faajirka ah ee xaaskii nabiga damcay inuu kufsado ka dhaco ee uu ku yidhi waa walaashay dadada waa xaaskaygu ka dhacaya adna wuu ku dili gabadhana wuu qaadanaya haddaad tira waa walaashayna xeerkiisu wuxuu inaan ragga walaalahooda aan loo dhowaanin idan waa walaashii fi diin maxaa waa kii isagaa oo yidhi adduunka wax musliman ku ogahayon adiga iyo aniga kahayn ma jiro waxaa tahay walaashay fi diini fi liimaan baa tahay run buu ku sheegay fa qaala innii markii la bardoodamaya ciiddii gaalada intay u baxeen asnaamta waa inaka soo baxna ama aan xidigaha fiirinna inakeen muxuu yidhi fa qaala innii saqiim waan xanuunsanahay xumaan marka la sameeyo loo sharig yeelayo ka xanuunsan maysid hadda haday soomaalia hortaada xumaan ku samayso waa danqani haddaad iimaan leedahay oodan dameer ahayn nabiyulahi ibraahim wakiana soo mara sufyaan athawri wuxuu jiray eh, ninka imaamkaa haddaan arka dembi iyo munkar aanan waxba ka qaban karin walbahaarkan walbahaaro kaadiba dhiig baan kaaji jiray buuri dhiig baayaan kaaji jiray tu cadhoodo oo ismirto kelidu dhacaankaay soo shubtay kaadi ku soo shubtee ibta soomar waxay isu bedelayaan dhiig buu noqon jiray wayna dhacdaa amminka dad bay haysataa marar badan layga sheekeeyey almuhim waxaa weeye faqaala inii saqiim markuu asnaamta burburiyeyna yaa sameeyey bal facalahu kabiiruhu idan waa lisaanulxaal wey waa sax ile faaskii wuxuu u suray xagasha u suray kii madax weynaa asnaamta ay caabudaayeen waxaa la wariye cardaad waxa ka dhigay bahlan wuxuu hi kan haysta faaska ee fedhaha weyn baa mindhaa baabi'iyey marka dambena hadda waa kay doodeenoo dooddii wuxuu oga jeeday iyo inuu ka garhelay oo suuratu ambiya ilahay kaga sheekad garanaysaan saddexda erayba waa saddex eray oo diinka ilaahay ku difaacayay macnaa saxanna uu ka watay nabigu oon been qayxan ahayn waa macaariid sarbeeb baa la yidhaahdaa intiibuu ka baqayaa inuu eedo idinkuna beenta waxaad ka dhigateen hee ree magaalnimo horumar wadaadka magaalihii all maba yaqaana sida loo noolaada kuleeyihiin tawarunta sheegto adayba kula yaabaaya nafsii nafsii aniga naftaydaa ii daran bur idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muusa nabiylahi muusa u taga fayaatuuna muusa calayhi salaatu wasalaam fayaquuluun yaa muusa anta rasuul ullah ilahi baata xogto dhan waa hayaade muslimiinta waa inla socde fadalaka allahu birisaalaatih ilaahay wuxuu kugu qiimeeyey oo kugu fadilay risaaladii dhambaaladii kuusoo diray ee towreed wa bikalaamihi cala iyo hadalku kula hadlay si toosa min duuni waasita ayuu dadka kaaga fadilay dadka waxaa lagula dheeraysiiyey laba qodob kow kitaabu towraad oo kitaab lamid ah, hortaa aan ax la siinin baa lagu siiyey labo toos ba ilahay kula wa kallama lahu muusa takliima ishfac lana ilaa rabbika alaa taraa ma waadan u jeedin ilaa maa naxnu fiih fayaquuluun waxay odhanayaan cafwan fayaquul nabig wuxuu odhanayaa ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah ambiyadooda way garanhayaa ayagoo hadde dadkaani waa dadka ka wareersane dhibka haystan baa sidceliye mooyeene waxay ambiyadu ogyihiin may ogo walan yaqdaba bacdahu mila wainii qad qataltu nafsan anigu naf baan dilay hadda ka hor lam umar aan la ifarin biqatliha dilkeeda aan la ifarin cabsida keenaysa intaasoo fadliya wanaagaba rabbi igu fadila way jirtaay laakiin beer aan daaqay jirtoon ka baqaya maanta inaan eedo iga leexda maxay tahay gaalkii qibdiga ahaaye kii aan ilmadeerkan dilahayay ka qabtay markii iswaalayna aan feedhka raacshay kii ka baqayaa maanta in laysuu maxkamadeeyo ilaahayna waa aad buu yahay maxaa jira gaal buu laakiin inaan dilay ma farin maxaa yeele dilka biniaadamka la dilaayo waa xukm sharci ah asalka dhiigga biniaadamka waa macsuum bashariyada biniaadamka asalkiisu xorriyad buu ku dhashaa dhiiggiisuna waa ilaashanya asalkiisu maxaad intaa kaga baxdaa inaad gaalnimo la timaado oo walaslu fii dimaai اlkufaari wa alibaaxatu waاlaslu fii bani aadama wa alcisma walaslu fi lkufaarina waa cadamu اlcisma laba kala baab wey gaalku markuu diin asalka ka soo baxo uu gaaloobo dilkiisa waa inaad ilaahay ka sugto saa darteed ba aan rasuulka lagu yidhi udina liladiina yuqaataluuna idan baad u baahantaha min allahi subxaana wa tacaala gaal buu ahaa oo ilaahay ku kufriyey laakiin maana haysanin fasax dil ah maana haysanin buu nabigu leh calayh isalaatu wasalaam iyadoo sidaa tahay wuxuu ogay nabiyulahi muusa dembiga in loo dhaafo aayaddaa lagu sheegay markuu ilahay dembidhaaf weydiistay in la cafiyey inii dalamtu nafsii fakhfir lii fakhafara lah waa loo dhaafa og yahay laakiin hadda ka hor maxaad u khaldantay in loo dhinto ka baqahaya dhaafidda fadli anugu aan ku siiye weeye waa naxariis xaggay ka timid adugu sumada khaldan haa ha ila hadleen haddii la dhaho haddii kale waxaad aadan rabin baa dhici doona buu ka baqayaa nabigu mustaqbalkiisa ambiyadu way ogtahay laakiin markay aafadu taagan tahay weeye nin walba intuu yaqaana axad ka cadhaysan ayuu xushoodaa ama uu aamusaa caruurtu ma hadlaan markay aabbahood uu kacsan yahay way aamusahayaan yaa la hadla duqa martida iyo dadka dariska soo wareegay war maxaa kugu dhacay caruurta juuq ma dhihi karaan ay ogyihiin inay bilaabanayso bakoorad aqoon bay waalidkood u leeyihiin iyo aabbahood waa yaqaanaan marka taasi tusaalaan oga jeedayo walilahi almaal lacla laakiin waxaw ambiyadu aqoon waxay u leeyihin rabbi aan aadamhu u lahayn marka wax yaroo aan agtooda dhib ahayn adaadaan dhib u arkin bay dhib u arkahayaan walidaalika junayd wuxuu yidhi junayd wuxuu yidhi xasanaat اlabraari cafwan sayi'aat اlabraari xasanaat اlmuqarabiin u fiirso bani aadamku waa leeyihiin dadka abraarta ah waxaa dembi looga dhigayo dadbaba allow dhowaashay u tahay tusaale ninka darajada hoose joogay iska miskiinkii ama addoonkii ee allow sahalka deerta soo fal baa la dhihi dhaqaala laga siin waa lagu ammaani biyaha soo dhaami xoolaha dhaq faraska hagaaji lugaha ka hagaaji ciddada ka goo xoogo baa lagu siinaya bilas farafeed baa lagu siin wasiirka marka raba in la ciqaabana beerta inu fara lagu ciqaabahaya beerta falidda nin ciqaabbay u tahay nina ammaan bayba u tahay dadkii baa kala tegaya dadkii baa kala duwan wuxuu ihi ololdiinna maanta gaajada ay qabato waxaan ka yaabay kaa reebare bu ahaa kaadii hawldabad ii keenaysaa ololdiinna ninkane wuxuu yidhi hogaaskoodii boqorkii wuxuu yidhi gaajada maanta ay qabato waxaan ka yaabay soor biyo lagu kariya inaan cuno asagoo soorta maxaa lagu karin jiray caana iyo subag la socda nin bakayl ay ka sheekaynayaan soomaalida waxay leeyihiin ninba wuxuu idhi maanta gaashada qat waxaan ka yaabay jeebkayga inaan ka qadeeyo marka hawshaasu niman bay ku tuurayaane intaan ku daayo yacni waxaan uga jeedaa dadku way kala duwan yihiin meeqaanada iyo darajooyinku way kala duwan tahay soo ma dhammayn kara intaan imse mise dhexdiisaan ku istaagaa sibaabaan u daalayaa xaggeen marayni وإنii qad qatltu نفسa lam umar bqatla nafsi nafsi nafteeda allo i badbaadi wey idhabuu ilىa hayri axadaan anigahayn aadaha idiin ergeeyey anugu ma awooday idhabuu ilىa ciisa ciise u taga nabiy llahi ciisa alayh slam fayaأtuuna ciisa cudurdaarka ciise cudurdaar ka khatarsan ma jiro xagga markaad fiiriso nebi kasta oo nabiy llahi nuux wuxuu asagu sameeyey ku cudurdaartay oo wuxuu yidhi qoolyaan habaaray gaalaah oo khayr daraa nebilahi aadam wuxuu yidhi amar la amray baan xoogoo garab maray nebilaahi ibraahim wuxuu yidhi saddex sarbeeboodun hawl diin ku difaacaya baan ka baqi eedo muxuu yidhi muusa gaal aan lay fasixin dilkiisaan dilay ambiyadaasoo dhan rususha waxay soo sheegteen ku cudur daarteen waxay ayagu sameeyeen haba saxnaado haba quruxsanaado laakiin fal ay sameeyeen bay ka baqayeen in wax kaga yimaadaan laakiin nabi llahi ciisa wuxuusan samayn shuqulla kulahayn lahayn asagana aan ka dhicin laa af walaa adin buu ka baqayaa inuu eedo oo ku cudurdaaranaya waa arki doontaa fayaatuuna ciisa bay u tegayaan fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuul اllah rasuulka ilahi baa toreebisa baa laguu diray injiilla waa lagugu soo dejiye wa kalimatuhu waadhi ilaahay baa tahay alqaha uu ku tuuray ila maryama wa ruuxu minhu wa nafsu minhu naf ilaahay naftaa geliyana waa tahay dariiqii bani aadam uu ku talmi jiray shuqul kuma dhihid idan dadku waad ka duwan tahay wakalamta annaasa fi lmahdi dadkana adoo dhereebta ku jiro hoyadaa dhabarka ugu wadoy markaaba buuq aad soo tidhi bay hadashay qaala inii cabdullahi waa adiga yidhi ishfaclan ilaa rabbika adaaba mucjizo madax bannaaneh oo bini aadamkaba ka duwanoo qaab goona lagu abuuraye intaas lagugu karaameeyey ilahay nagala hadlal baalnoga ergi alaa taraa ilaa maa naxnu fii ma wada waxaanu ku jira dhibaato ah fayaquulu ciise ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu mila waynu soo maray weedhaas waan iskaga tegayaa um. walam yadkur nabiyulahi ciise ma usan sheegin danban qiil ma sheegin dunuub ma aha marka loo fiiriyo dunuub nabiyulahi ibrahim hawshuusa dembi doosa ma aha e, e, afwan e, nuux sidoo kale nabiyullaahi maxaan rabaa ibraahim nafsa shay dembi toosa ma la odhan karaa waa dembi waa aadam iyo iyo muusa oo iyadna aad dembi saqiir ah. ka toobadkeeneen nabiyulahi adam waa ka toobadkeeneen qur-aankaa laydinku sheegay uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayh wahadaa nebi khaldama ama surma seegteeye oon khaladkiisi inuu ka noqday oo uu ka toobad keenay ilahna toobada uu ka aqbalay aan qur lagu sheegin ma jiro nabi walba khaladkiisa haddii la sheego ilaahay wuxuu sheegaa nabiga inuu rabbi u soo laabtay ilaahayna uu karaameeyey oo uu toobadii ka aqbalay nabiguna wuxuuna yidhi wa taa'ibu min adambi kaman laa danba lah ambiyada marka waxay ku cudurdaateen dembi ma ah xilligaa iyadaa loomana qabanayo xilligaa iyadaa laakiin allaweynay ka cabsanayaan nabiylaahi ciisa walam yadkur danban qiil ma sheegin baa lagu ku cudurdaarto laakiin riwaaya tirmidi bayna ku maray oo inuu yidhi inuu cubidtu min duuni illaah alla sokadii la caabuday anigii hooyaday baa nala caabuday carada loo qabo ilaahay khayrkii caabuday inaan maanta eedaan ka baqaya iga leexdo odhanaya suuratulmaa'ida dhammaadka lagaga sheekeeyey anta qulta linaas ittakhidunii wa ummi ilaahayni min duuni illah lagu yidhi nafsi nafsi ilaahu nafsi ii badbaade idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muxamed haddaba ciisaas wuxuu ku cuurdaartay waxaa la yidhi somaali waxay dhaheen cadhada iyo xas qabo iyo biyo loo tontoomaa ah marka calada kuwaa loo qaba inaan anugu eedaan ka baqi idaayu leh lakiin isagu wuxuu dembi uu sameeyey ma jiro wa fii riwaayatin idhabu ilaa muxamed calayhi salaatu wasala nabi maxamed aada wa fii riwaayatin fayaatuuna waxay u tegayeen fayaquuluuna yaa anta rasuul ullah muxamedow rasuulka ilaahay wa khaatamu alambiyaa gunaanadkii iyo dabayaaqadii waxaa tahay ninkii lagu khatimay baa tahay garadambayskoodii waqad afar allahu laka maa taqadama min dembika maa taahara dembigaadi hore kii dambe baa lagu dhaafay xataa haddaad lahayd weeye ambiyadaa waxay kusoo cudurdaarteen hawla ay sameeyeen iyo waxaysan samaynin adugu xataa ma cudurdaarinay ka wadaan ma cudurdaaran kartid wax kasta waa la dhaafaya maa taqadama wamaa taahara maxaad ku cudurdaaran ilaah nooga ergee ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergee alaa tara ilaa maa naxnu fiih waxaanu ku jirro ma waadan u jeedin nabigu wuxuu hi faanaliqu waan tegayaa faati waxaan tegayaa taxta alcarsh faanaliqu waan dhaqaaqaya cafwan faaatii waxaan tegayaa taxta alcarsh carshiga sokada oo jannada ku dhex yaalla carshiga hoostiisa oo faaqacu saajidan lirabbi rabbigii waan sujud oola dhacaaya arar bay u baahan tahay gogoldhig bay u baahan ergadu shafaacadu iska dhaqaaq ma aha riwaayadii axmed nabigu wuxuu hi waxaan sujuudsanaanayaa qadra jumcatin hal usbuucaan sujuudsanaanaya sujuudna intuu wejiga dhulka saaro oo saacad ku maqnaado ma kacahay hal usbuuc wiig dhan buu nabigu sujuudsanaanaya ilaahay baryahayaa hawshu hawl sahlan ma aha uma yaftax اllahu calaya rabbi wuxuu sujuudan usbuuca ku maqnaahay min maxaamidii ammaantiisii iyo mahdihiisii iyo waxusni hanaa'i calay iyo faalla ammaani ammaan wanaaggii rabbi u mudnaa shay-an baab buu rabbi u lam yaftaxuu calى axadin qabli aadama kula hortay uusan u furin isbuuca aan sujuudsanay ilaahay baryahayo in ergaynayo nabigu wuxu waxaa la i furaya abwaab min alxikma oon ilaahay ku ammaano oon ilaahay subxaana wa tacaala ku bilo uu wuxuu mudan yahay ah sifaad macaani asmada nabiga loo furahaya maxaa yeele cilmi aan nabigu uusan lahayn intuu adduunka joogay baa aakhira loo furayaa asagaa inoo sheegeen suma alai slat slaam uma yuqaalu waxaa la odhanaya calaa lisaani jibriil jibriil baa dhawaaqaya yaa muxamed irfac ra'saka muxamedow madaxa kor u qaad waa goorma bacda usbuuc wiig dhan toddoba maalmood kadib wa ina yowman cinda rabbika kaalfi sanatin mima tacuduun inay noqotona waa dhici kartaa laakiin qad rajuc maadaama nabigu inuu yidhi wiiggaa inoogu daaye sal madaxa kor u qaado sal wax weydiiso tucqa waa lagu siina waxaad wax naga qabso waa ku siinaynaaye washfac erge tushafac waa laga erge aqbalahayaa riwaaya xadiidku leeyahay sal tucطa waqul tusmac wadcu tujab waxweydiiso waa lagu siin hadal waa lagu maqlayaaye na bari waanu kaa ajiibaynaaye erge ergeda waa laga faarfacu ra'sii madaxayaan kor u qaadaya sujuudu banaba ka toosay fayaquulu ummatii fa aquulu waxaan odhanaya ummatii yaa rab ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi ambiyadu hore allahuma nafsii nafsii nabigu muxuu leeyahay ummatii rabbi ummatii yaa rab taasi marka qolyaha waxay isku dayan inay tafdiil ka dhigaane ma aha tafdiil nabigu ambiyada waa ka fadli laakiin halkaa lagama raadiye meelo kale laga raadiy maxaa yeelay ambiyadaasi nafsi nafsi gormay lahayeen waa xilli wax ammaana ah la siinin nabigu gormuu leeyahay ummatii rabbi ummatii yaa rab gormuu waa markii laga aqbalay ergadii ee la yidhi sal tucطa waqul tusmac wadcu tujab washfac tushafac wey markaan haa markaa nin walba inuu yidhahdaa ummatii ummatii waa suuragal nabigu kalsooni buu hadda haystaa ballanqaad ilaahay subxaana wa tacaala walaa yukhlifu اllahu اlmicaad fayuqaalu waxaa odhanayaa muxamed muxamedow adkhil min ummatika ummadaada ka geli jannada man laa xisaaba dadka aan la xisaabaynin ayagu jannada ku dareeraya min albaabi alaymani min abwaab aljanna albaabka midig ee albaabada jannada ka mid a ah, ummadaada wixii xisaab la'aana halkaa ka wa wahum shurakaau nnaasi dadkay la wadaagahayaan fii ma siwa dalika min alabwaab albaabada intooda kalena ummadaada way dadkay la wadaagaysa uma qaana wuxuu uhi waladii nafsii biyadihi intaad jannada ka gelaysa albaabada allah nagu daro biayri xisaabin walaa cadaab isaga awood leh waladii biyadi inamaa bayna almisraacayn labada tir inta udhaxaysa misraacu waa garbaha albaabka garabkan iyo kana misraaca la ama garabka iyo garabka inta udhaxaysee bannaan ee laga soo galaa misraaca la labada garab labada albaab tiirarkood inta udhaxaysa min masaarici aljanna albaabada jannada kamida ama tiirarka jannada ka kamaa bayna makkata wahajara inta makay udhaxaysa qatar hajara waxay dhaheen qolimeehe waa magaalo ku taalla yaman maka iyo yaman cidhifkeeda kale wayna jirtaa aw amase xagga kala fogaanshaha kamaa bayna makkata maka inta udhaxaysa wa busra magaalo shaam ku taalla wey dimishqo agteeda suuriya waa xaggee laba kun oo kilomitr wey waa albaab keliya hal albaab oo laga gelaya intaa ah ummadda gelaysa maxaad u malay idinku kumaankume meesha yartaa daqiiqada kaga baxaysaan waa wax un ka weyn weeye halka albaaba janna wuxuu leegyahay soomaaliya oo dhan kenya oo dhan weeye ama ka weyn waa halka albaab muttafaqun calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka aakhira naga badbaadiyo iyo dhibka addunyaba allah subxana wa tacala aclam